min jariidi الnakli timirta laamaheeda yani min jariidi naqa jariidku waa timirta laamaheeda marka laga guro cawda laga guro wey oo laantoo mura ay soo hadho hadday cawda wadato laantu ay macalgarbaabkeeda wadato sacafaa layihahdaa sacafa laakiin marka laanta la tirfac tiro oo kurtumaha laga guro oo cawda laga reebo oo laanta mutaxan lasoo reeba waxaa loo yaqaana jariid idan guryihii nebi maxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayhi waxay ka samaysnaayeen way jariid anakl muashiyan mubashiran iyadoo lagu daboolay min khaarij xagga koran lagaga daboolay binusuuxi shacab ayb laama iyo gee sarab bay ka dhisnaayeen ama dhis bay ka dhisnaayeen guryihii nabi maxad sal l slam korka waxa kaga dahaaran ma shamiito iyo fargaasba maya ma dhagax baa korka laga mariyey maya ma dhoobaa laga mariyey maya korka waxaa kaga xidhnaa harar ama maryo waaweyn a laga sameeyey dhogor dhogorta xoolaha harar weyn oo laga siiyo dhawarta xoola ayaa korka qoraxda iyo roobka iyo dabaylaha celinaya ilaa bis waxba celin mayso muqashayn isagoo lagu daboolay yani xujuraadka min khaarij xagga sare dusha sare lagaga daboolay bimusuuxi shacri musuux waa jamcu misax misxuna waxaa weeyaan waa go'a weyn ama hararka ama darbaalka laga sameeyey dhawarta xoolaha laga sameeye bimusuuxi shacar yani go'yaal waaweyn oo laga sameeyey dhogor ayaa korkana kaga dahaadnaa waadunnu waxaan u malayn buuri taabicigaas carda albeyti guriga ballaciisa yacni qol kasta oo qolalkay deganaayeen haweenka nabi sal l slam ay deganaayeen ah ballaciisa waxaan filayaa inuu ahaa min baabi alxujrati xujrada albaabkeed laga bilaabo ilaa baabi albeyt beytka afkiisa laga gaa naxwi wax ku dhow min sittin aw sabci asruc xujratu caaisha ama xujrada nabiga ku tukan jiray sal l slam marka laga bilaabo halkaas laga bilaabo ilaa albaabka guriga uu leeyahay wuxuu noqonayaa toddoba dhudhun ama lix dhudhun waa wax yar waa saddex mitir wax dhan wey saddex mitir ama saddex mitir iyo bad leanno halka dhudhun waa nus mitir wey labada dhudhunba waxay noqonayaan hal mitir labada dhudhun waa hal mitir wey ayib waadinu waxaan u malayn bira carda albeyt guriga dallaciisu inuu ahaa min baabi alxuja laga bilaabo ilaa baabi albeyt beydka albaabkiisa laga gaaro naxwan wax ku dhow yani qariiban wax ku dhow min sittin aw sabci awricin lix ama toddoba dhudhun wa axrizu waxaan ku qadarhayaa axriz xarigu waa taqdiirka wa axrizu waxaan u malayn doona obarufaya albeyt guriga addaakhil ee gudaha ah casharata adricin uu yahay qaybta gudaha ee ballaca yani mugga sbuwar inta ku fadhi waa maxay waxaa weeyaan buu hi toban u dhun balaciisaasuu ahaa yani dhayrarkiisi iyo balciisi marka laisku daro masaaxada guriga ku fadhiyo waa toban u dhun toban dhun buu noqonaya addaakhila yani in laanka la kor fiican hoos dhabaya hmm? addaakhila ha wa axrizu lbeyt guriga gudaha ee hoose gudahaana mudda loo jeeda ama baaxadda guriga ku fadhiya loo jeedana cashrata awricin baan ku qadaray bu wa adun waxaan u malay sankow guriga citaalkiisa citaalka way yani joogiisa loo yaqaano hmm. sumkahu ama sankow waxaa tiradaba waa citaalka yani taabicigu wuxuu ku qadaraya guriga ballaciisii dheerarkiisii joogiisii yani hadda masaajidka markaynu hadda tirnahayno mar ballacaasaa loo xisaabaa marna dherarkaasa loo xisaabaa marna korba la fiiro intuu dhisan yahay yani darbigu intuu dheer yahay la marna waxaa la raadinaya baaxadiiso dhanba wuxuu ku fadhiyo marka dherarkii balca la isku kadib waxaa soo baxda masaaxada guriga ku fadhiyo ayib dhibba ma wa adunnu waxaan u malay yani dherarkiisa ama ballaciisa ee waxaan rabaa ictaalkiisa ama joogkiisa inuu ahaa bayna amaan waasabci naxwa dalik yani waxaan u malayn dherarka guriga ama citaalka ama joogiisa gurigu inuu ahaa bayna amaan yani sideed iyo wasab toddoba intu udhaxayso ayb yani toddoba ilaa sideed ban ku qadaray bu toddoba ilaa sideed citaal ama joog maxaa kaloo la yidhahdaa ah, qaradu waxaa weyaan waa jurmiga hmm. qaradu waxaa weyaan shaygu intuu bal intuu isu jiro intaas garta waa badbaalay naxو dalik yani intaa wax ku dhow ama sideed ama toddoba naxو dalik waxaan ka fogay intaas n waa qiyaas waqaftu waxaan istaagay taabicigu cinda baadi caaishata caaisha gurigeeda albaabkiisaan istaagay faida huwa mustaqbil maqrib xagga maqrib buu sii jeeday guriga albaabkiisu qorax udhac buu usii jeeday galbeed wbisanadi عن عبد الله قال أخبرنا علي بن مسعدة أبو حبيب البصري صدوق له أوهام عن عبد الله الرومي ذكر ابن حبان في الثقات وقال ابن حجر مقبول ذهب وحيد لا يعرف قال كوري التابعي دخلت على أم طلق أم طلق بنود لي فقلت وحان كوري ما أقصر محاك جابا سقف بيتك قري هذا سانقافتيس هذا كان دوري قري هذا جابنا وعريش جابنا دوكا كل جاني واسدا قري دير محد qaala waxay tihi yaa bunaya wiilkaygiyo ina amiira almuminiin muminiinta amiirkooda cumar aha ibnu khaaab radialahu tacaala canhu kataba wuxuu u qoray ilaa cumaali shaqaayihi dowladdu mas-uulku ahaa ciidankii ku jiray iyo dadko dhan wuxuu u qoray anlaa tuqiiluu ha dheeraynina binaa'akum guryihiinna guryaha dhisanaysaan guryo dhaadheeroo dabaqyaha ka dhigina fa inahu dheerayntaasi howlaha haddii laydinku arko min shari ayaamikum maalmihiina kuuga shar badan wey lanna waa maxay markastoo ay qiyaamadu soo dhowaato adduunku waa sii fasaadaya idan guryahan dhaadheer iyo dabaquhuna waa min asharadi saaca maalinka laydinku arko saxaabiya taabiciin iyo muslimiina guryo dhaadheer iyo dabaqiyo maalinkaa u xumeeyeen wey waagi hore aad masaakiinta ahayeen guryadii gaaban iyo daashash iyo cariisho aad ka geli jirteen baad ka fadli badnayen wey ayb daaif isnaad cabdالlah وmuطalqin laa yucrafaan muطalq iyo cabdullah labadoo lama garanayo baabu man banaa ninkii guri dhigtay buu baab yahay xadaثna sulaymaan ibn xarb alأsdi qaala xadaثna jariir ibn xaazim waa nin siqa ah wey can alacmash sulaymaan ibn horaan can sallaam ibn suraxbiil zakr ibn xibaan fi siqaat waqaala ibn xajar maqbuul ayb can xabata ibn khaalidin waawaain ibnu khaalid yani xaba iyo sawaain waa laba nin oo oo laba saxaabi ah ayb annahumaa labadaa saxaabi xaba iyo sawaain atayaa annabiya ay u tageen oy booqdeen wa huwa yucaaliju nabigoo samaynaya xaa'idan darbi nabigoo dhisaya derbi ama dayr ama xayndaab waxaa tidhahdaba aw ama nabigu wuxuu daawo daawodaaweynaya ka shaqaynaya binaa'an guri dhismo oo lahu rasuulka u sugnaaday ama dhismo nabigu markaa uu lahaabuu dhisayey ama derbiyo xayndaab iyo deer buu dhisayey ayib faacaanaahu calayh nabiga markan ku caawiy waa la qabta waa la dhiseen idan bukhaari maadaama nabi maxamed derbi dhisay ama xooguu dhismaan dhisay waa dhisan karaaba meesha ka wada nabigaaba dhigtay baabu man bana ayib mugala waa dhisan karta qasab maa inaad hunda iyo faryaame iyo meelaha ka raadiso adugu haddaad hawsha kala tuuri karta waa kala tuurayso nabi maxamed baa dhistay adu maxaad sheegaysaa wey ayb daciif laakiin xadiidku xasan wey xadiidku waa xasan maxaa yeelay xadiidka ibnu maajah baasuma soo saaray afar kun hal boqol lixdan iyo shan axmedna mujalladka koobaad saddex boqol konton iyo afar ibnu xibbaan saddex kun laba boqol afartan iyo labo ayb halkan xadiid bayna ku leeyihiin ibnu maajah sunankiis yani sawa ibnu khaalid iyo xaba labaduba halka xadiid bay ku leeyihin xadiidka marka xaafid busayr wuxuu leeyahay wa isnaadu xadiihihima xadiidkooda xabe iyo sawaa'i waa saxiixun rijaalu iqaat maadaama sallaan min sharaxbeyl uu yahay taabici oo min kibaari taabiciin ah ayib jarx iyo tacdiil midnaba aan lagu sheegin ayib ayay waxay xukumeen xaafid busar wuxuu xukumay fi zawaa'id inuu yahay xadiidku saxiix xaafidna xajar raisaaba wuxuu leeyahy majalka koobaad afar boqol iyo saddex isnaaduhu xasan isnaaduhu xasan maadaama xadiidkiisu min axaadiid kibaari taabiciin uu yahay wax jarx iyo tacdiilna midna aan lagu haynin inuu xasan yahay baa yaad moodaa xoog badan tahay ayb xadaana aadam ibnu iyaas qaala xadaana shucba bn xajaaj can ismaaciil ibn abi khaalid iqatun xaafid can qays ibn abi xaazim min kibaar الtaabiciin rawa can اcashara almubashiriina biاljanna qaala dakhalna calىa khabaabin saxaabigii khabaab ahaa baanu u dallay nacuudna anagoo booqanayn anagoo salaamin ciyaaradu waa ruuxa marka xanuun laga booqanayo jiro iyo xanuun ruux uu qabo marka laga booqanayo wey markaad caada u salaamaysa isagoo dad qaba oo nabad qabana ziyaara layadaa ziyaara yaa la yidhahdaa in la isdabamarayana waa macquul waqad ibtawaa isagoo isgubay sabca kayaatin toddoba dubno toddoba meelood buu isagubay yani meeshuu ka xanuunsanayey ayuu toddoba damsiga dhisi waa isgubay aakhiru dawaai lkay ayib faqaala saxaabigu wuxuu uhi ina asxaabana saaxiibadannagi eh, saaxiibadaannu aladiina salafuu madan walam tanqushum اdunya yani muhaajiriinta hore ee beder ku dhammaaday iyo uxud iyo dagaalihii hore xilliganba saxaabigu hadlaya buu ka warramaya iyo muhaajiriin ansaarba ayb saxaabadu muhaajiriin iyo ansaar iyo xulafo intaan bay ahay saddexa qodob bay ahay ayb ina asxaabana aladiina madow asxaabtaanadu tegey ina asxaabana asxaabtana aladiina kuwaas salafuu hormaray ee naga horreeye waa hore tegey madow waa geeriyoodeen waa baaba'eenoo waa tageen walam tanqusna aysan nusqaaminin addunya adduunyo ayadii addunya waxba aysan gelin ayagoo baahidoodii iyo rafaadkoodii qaba bay ku geeriyoodeen oo nicmada adduunka iyo baraaradan iyo bashbashtan iyo barwaaqada midnaba aan aysan nusqaamin laanna waxa nicmada ah yani ajirkaada qayb ka midow ayib wa ina anagu asabna waxaanu asibnayn hellay wey yani asabna waxaanu hellay maa shay laa najidaana aana u helaynin lahu asaga mawdaca meelaanu dhigno xole waxaanu hellay meel qaadaba layahay de guryada iska yaraaba mogta akoon wax lagu xareey malaha baqara waaweyn malaha laha goolka waxba wadasan mala yan yarba u dhisan buulka maxaa qaadaad ayib ila turaab waxaan carra ka ahayn inaan dhulka u gelno mooyeeno dhul u qadno mooyeen meanaan gelnamahayn walowlaa ana anabiya nabigu sal slam hadduusan nahaanaa naga reebin an nadcuwa inaan u yeelanno bilmowti geeri iyo wed iyo dhimasho la dacawtu bihi geeri baan u yeelan lahaa buui yani saxaabigu u xanuunsaday wuu isgubay idan adduunyada uu hayo iyo geerisoo soo dhowaatay waxaan dhan buu aad oga xun yahay iyo saxaabadii hore iyo muhaajiriin iyo ansaar ina iyagoo waxba aysan ka adduunye u geysanin barwaaqiya nicmana aan marna ay geeriyoodeen idan wuxuu haddaan nabi maxamed aanan ka maqan lahayn ma banaan ruux muslima inuu ilaahw idil ilah nafta iga qaad haddaanan ka maqal bu ilah nafta iga qaad baan odhan laha ayb dhib adduunyada kuma yimid inaad u barido geeri lama ogola xaaraan wey mamnuuc wey allaahuma in fitna aad diinaad ka baqda mooye hadduu eh, cadow fasaado oo fitnadu dooto oo u aragtay inaadan maslaxa ku ahayn nolosha maanta aad ku jirtahay xagga diin ahaaneed waa bari karta rag bala badan salaf ayaa min ataabiciin wakayrihim waana banaanta xadiidna waaba tilmaamayaa walowlaa ana nabiya nabiga hadduusan nahanaa naga reeb an nadcuwa bilmowti geeri inaanu isku habaarran u yeerano la dacawtu bih uma ataynaahu waxaanu u tagnay oanu booqannay maratan ukaa maalin kale wahuwa yabni asagoo dhisan saxaabi u caafimaada haddana isagoo guri dhisan baan u tagnay bu wahuwa yabni asagoo dhisaya xaa'idan derbi oo lahu asagoo sugnaaday faqaala wuxuuna yidhi saxaabigii khabaab ahaa ina almuslima ruuxa muslimka ah yujaru waa laga siin fii kulli shayin shay kasta oo yunfiqu uu bixiyo wax kastood bixiso ajri baa lagaa siin ilaa fii shayin shay mooyeen yajcaluhu fi turaab ilaa fii shayin shay gudihii baan ajri laga siinay shaygamaa maxay yajcaluhu uu yeelay fi turaab waxaa dhul gelisa ajri lagaa siin maayo ayib waxyaaba dhul la geliyay maxaa ka mid ah la dhisaya dhulka la geeyahade ila guri dhulka lagu qutamiyaay ayib wixii aad dhulgelisay mooyaan wixii kale asagu ajir baa laga helaawe ilaa fii shayin yajcaluhu fi turaab waxaad ciid gelisay cara gelisay mooyeen wax kasta ajir baa lagaa si culama waxay leeyihin waxaa loo jeeda xadiidka waxaa weeyaan wixii aad intaad duugtee meel ku duugtee aad ku xabaasho ku baaba'ay mooyeen wax kastood bixisaan aad bini aadan siisay ama xayawaan nool aad siisay ama qaraabo aad siisay ama labaad aad siisay kulli ajir aad keleysay ayib almuhim waxaa weeye azuhda fi dunya bay axaadiisu tilmaamaysa bukhaarina soo waray xadaثna cmar ibn xafs qaala xadaثna abi xafs ibn khiyaas qaala xadaثna اlacmash sulaymaan qaala xadaثna abu safr saciid ibn yuxmed saciid ibn yuxmed baa loo yaqaanaa aلthawri اlhamadani waa iqa xaafid can cabdالlahi bni cabdin qaala mara الnabiyu nabigaa soo maray buuri wa ana uslixu anoo hagaajinaya husan lana derbi aanu lahayn yani derbi aan lahayn khusugu yani waa derbiga waa guri laga sameeyo dhis ama mardhis laga sameeyo ama ula laga sameeyo asma khusugan waxaa wey dulbulaalka baqbaq waxa u taqaanaan wey ayib maxaa yeele waxa dhifta iyo qoryaha laga sameyo inta badan isma qabanayo dhexdiisa laga arkaya alwaxyaan isgalaya dawaagaa ma jirin ayib ul ninkas dagoori u istaagayso iyo wax laga dhisan jira oo dulbulaal badan iyo banaan badan yeelanaya almuhi waxaa weeye guri eh, laga sameeye ulo ama geeda laga sameeye waana eh, uslixu anoo hagaajinaya khusan lana guri aanu lahayn ama darsa aanu lahayn ama daash aanu lahayn ayib faqaalna wuxuu ihi maa haada cabdullahi bin camara muxuu yahay waxaad samaynayso qultu waxaa eh, uslixu waxaan hagaajin khusana daashka nagi ama darsada nagi baan hagaajinaya ya rasuul allah faqaalna wuxuu ihi alamru yani geeridii wadku asracu waa ka degdeg badan yahay min dalika yani min fasaadihi dad inaad dhisayso iyo darsi inaad dhisayso ilaa ay say u taagantay ka dumayso mowta ka soo horreey caaw adoo istaajiyo caadadiisa waxba berri nafta lagagaa bixi yani wadku wuxuu kuu taagan yahay weeye meelowuu kuu taagan yahay waxaa laga yaabaa naftu inaysan kugu fimin intay darsidan ka duugoodaysa ka dumayso ama daashkan cariiskan ka dumaayo weedkaa ka dhow iyo geeridaa ka dhowo cabdullaahi dhan kale u fikir baa le ayb عند الماجة ما أرى الأمر يعني الأمر أسرع ماشا ماجة حقصوا ما أرى الأمر أعجل ما أرى الأمر يعني الموت أعجل من ذلك باب المسكن الواسع بخارة تبدي هيا إيه وجودي هذا كان لما هدنا روح المسلم يقول واسع إنه سمع ذكر ونادي كمثل حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين وقبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان الثوري عن حبيب qaala xadaثna sufyaan aلthawri can xabiib ibn abi haabitin taqadamat waa nin iq ah waa nin iq sabti ah ayb can xumayl ibn cabdiraxmaan xumayl ibn cabdiraxman dhowr goor baan soo maraan filaya weli waxaan ku soo marray xadiiskii ahaa boqol toban lix boqol toban lix baynu ku soo isagoo sanadkan xadiid watoo kale can naafic ibn cabdilxaaris waa saxaabi jayl can inabiyi qaala min sacaadati اlmar'i ruuxa liibaantiisa waxaa ka mid a iyo guushiisa almaskan waasic guri waasaca guri weyn oo ummadda deeqaya ayb iyo waljaaru saalix iyo deris wanaagsan iyo walmarkab alhanii iyo gaadiid hayiin ah gaadiid hayiin ah oo baabuur fiican ama awr fiican ama faras fiican ama baqal fiican ayib iyo guri waasacoo aan cidhiiri ahayn oo dayiq ahayn cankabood aan ahayn iyo daris wanaagsan oo dhib badnayn intaadu rabbi iskuu ka aadiyo liibaan addunyada ka taawd ayb marka waxbaba kaa maqna wey baabu man ittakhada algurafa qoolka ciddii samaysatay buu baab yahay qool in la yeelan karo xadaثna musa bn ismaaciil atabudaki qaala xadaثna ضaxaaq ibn nibras waa ضaciif ninkan abulxasan can haabit ibn aslam albunani anahu kaana maca anas bizaawiya anahu ninkaas haabit ah kaana wuxuu ahaa maca anasin anas buu la socday anas ibn maalik buu la socday bizaawiya meesha zaawiya loo yaqaano waa meel magaceed goob magaceed weeye oo ku taalay madiine agteeda dhul madiina agteeda agtiisa ku yaallaba magacaas kala anasna wuxuu ku lahaa daar buu ku lahaa oo uu tegi jiray mararka qaarkood fawqa kurfatin qolb dushiiba yuu oo lahu lianas yani meesha zaawo loo yaqaano qasriga anas uu ku lahaa dushiisay fuuleen anas iyo waxaa fuulay iyo haabit ayib idan marka waa kuraf baa la fanisto wey أنhu kaana maca anas bizaawiya fawqa غurfatin qol dushii ama guri korkii bay saareen oo lahu lianas fasamica alaadaana aadaankii buu maqlay ninki layihahdo anas fanazla waa soo degay anas wanazaltu ana waan degay faqaaraba wuxuu isku dhoweeyey fi lkhuطa tallaabadii tallaabadii buu isu dhoweeyey ma la xaasanin wuu firbiyey tallaabadii firbiyey mar idaa markaad talaada su dhaweyso waa laga yaaba intan o kale inaad labaatanti laba qaado markaad laakiin lixaasado toban bay noqon ama shan iyo toban bay noqon ayb faqaarab wuxu isku dhaweeye fi lkhua talaadu isku dhaweeye waa sharbiyey faqaala wuxuu yidhi marka anas kuntu maca zayd ibnu haabit zayd ibnu haabit baan la socday saxaabiga jaliilka ahaa famashaa wuu ila socday bi aniga haadihi almishya socodkan oo kale hadda may arkaysa inaan anigu anas ahaan aan tilaabada sharbinayo on isku dhaweynayo tilaabada haa aniguna zayd baan hadda ka hor raacayo saasoo sin talaada iskugu dhoweeyey xilli aadaan intuu maqlay oo salaad u socday almishya qaab socodkan buu u socdo wey qaala wuxuu marka yii marka la yihahdo zayd atadri ma og tahay ma garanaysaa anasow lima facaltu bika waxaan saa kuu yeelay waxaan tilaabada iskugu dhoweeyey faina الnabiy nabi maxad sal slam masha waa ila socday waa ila tallaabsaday bi aniga zayd ah haadihi اlmishya socodkan oo kale ayb wa qaala wuxuu nabigu u yidhi atadrii ma garanaysaa oo ma ogtahay zaydow lima mashaytu bika waxaan sidan kuula socday oo talaa iskugu dhowey oon dhaqankii u bedelay qultu waxaan allahu rasuul aclam alihii rasuulkiisa u ogaan leh qaala nabigu wuxuu yidhi liyaghur inuu bata darteed baan u yeelay cadad khutaana tilaabadanada cadadkeed tiradeeda tilaabadu tiradeeda inay korodho baan u yeelay fii alabi salaad saadeer aaditaankeeda ila halka tilaab waxa laisku ogaa lugta midib daraja lagu qoraya xasana lugta bidix dembi baa lagaa riixaya idan meesha toban tilaabadan han iyo toban ka dhigo alaab badan meesha ka baxday fadli badan baa ka soo baxay meeshii soddon tilaabadan afartan ka dhigo khayr badan baa ka soo baxay idan suu ajirka u bato dunuubta la baabi inay la hobin ay u badato ayaan tilaabadkugu dhowey ayb liyaksura si u bato cadadu khuطaanaa fii طalab الsalaa salaada raadinteeda iyo aaditaankeeda daxaak waxaa mutaabicayey ninka loo yaqaana maxamed yani cilada xadiidka waa daxaak ibn nibras cilo kale xadiidku ma laha waxaana mutaabiciyey maxamed haabit albunani can abihi cinda طabarani afar kun iyo sideed boqol wa cinda cabdالrazaq can jacfar bn sulaymaan can haabit mutaabaco labaad wey can haabitin bih waa mutaabaco labaad weye ibn abi shabi cuqayl aya waxay waranaya min xadiidi xumayd aطawiil can haabitin bih waa mutaabaca saddexaad midaas laba mawqufona waa jirta ayb duruq laba mawquf saxiixna waa xadisku waxaad moodaa inuu xasan yahay baad moodaa laakiin waxaa loo badan yahay inuu yahay saxiixun mawquufan daciifan marfuuca saxiixun mawquufan daciifan marfuuca sheekh albanina tarkiibu tarkiib ku daciifay xadiidka jila koobaad boqol iyo toban ama raqamka boqol sagaashan iyo lix daciifadana lix kun sideed boqol toban iyo lix lakin waxaad moodaa xadidku inuu xasan yahay waa macquul marka mutaabacaadkaa la eego baabu naqshi albuniyaan dhismaha in la xardho u baab yahay xarag iyo sharaxaad lagu sameeyo naqsh albuniyaan dhismaha in la xardho ama yani la qurxiyo xadaثna cabdالرaحmaan ibn yunis saduuq ila anahum طacanuu fiihi lira'y xadaثna muxamed ibn abi اlfudayl dhowr kor baan soo mara waa nin fiqa xaafida qaala xadaثanii cabdالlah ibn abi yaxya fiqa can ibni abi hind saciid saciid ibn abi hind ayb waa nin ka qora xaafida ilaa ana aba xaatim wuxuu sheegaa anahu lam yalqa abaa hurayra ayb shekh albani raxmad xadidku waa saxiixinayaa meelo kale waxaa arkaysa isagoo sanadkiisu waa xasan ama waa saxiix dahabina sanadkan riwaayatu saciid ibn abi hind can abi hurayra wuu socodsiyaa oo inqiaaca la sheegay iyo cadamu liqaadaas ma ictibaariyo ayb can abi hurayrata can nabi sal slam laa taqum saacatu saacadu dhici mayso qiyaamadu dhici mayso xataa yabni annaasu dadku ilaahay dhisaan buyuutan gurye ay dhisaan yushabbihuunaha ay u ekaysiiyaan bilmaraaxil maryaha xarxardhan maraaxishu waa maryo waaweyn oo xarxardhanaa oo xariijimo isdhaafaya iyo kuwo gudban iyo shasharax fara badan leh oo yaman inbeha laga keli jiray idan guyi iska madow ama iska cad ama dhoobo laga sameeyey ama dhis laga dhisay bay yaqaaneen idan guryo sida dharku u xarxadhan yahay cawsta barabaraheedoo kale ama go'a barabarihiisoo kale leh bay dhisan doonaan dadku wax hadda taagan wey ayb laa taquumu asaaca saacaddu dhici mayso xataa yabni الnaas dadku ilahay dhistaan buyuutan guryo yushabbihuunaha ay u ekeysiinayaan xagga xararka iyo qurxinta bilmaraaxili maryaha noocaas ayb waa maryo waaweyn oo xarxadhan oo sawiro leh oo barko farda ku sawiraayeen barshambira ku sawiran yihiin wax noocaas weli waa la sharxayaa wy waxay dhaheen maraaxis waxaa loo jeedaa waa geela ah. geel baa ku sawiran waa maruu ku sawiran yahay geel raran oo macal heerihiisii iyo kabaalihiisii iyo jarcadiisii iyo wixi dhan ba saas dhigiisi saas ku yihiin almuhim waxaa weeyaan wuxuu waa xarxarun baa loo jeeda muhimaddu saas wey qaalima saasa loogu xidha laisgu tacliiqiyo maadaama marka aan haynin in adduunyada asalba in laga gaabsaday ahay in laga fogaaday ahay ayib idan ayadii oo lasii baytimaaliyey oo lasii waday oo lasii fidsohay oo lasii xarxadhay nabi wuxuu arda u kaxaynaya calaa wajhi dami calaa siiqati dami wa ku socda laakiin eh, eh, waxay u baahan tahay in naska sariixa la helo u bahanta lakiin haaliban waxa wy wixi ashar saaca lagu xidho haaliban calaa shiiqati dami way ku tilmaantaha maray tahay eh, fadaailay noqotona waa macquul qaala ibraahim wuxuu yidhi ibraahim miyaanu samayn wax ibraahim la yaha meesha bacdu culama waxuu yidhi ibraahim annakhaci wey ibraahim annakhaci wuxuu yidhi yani wuxuu jeedaa yani almaraaxil buu ibraahim ahiyaab almukhaطaطa waa dharka la xarxardhay ama liidimaha la saaray ama diilimaha la saaray dharka birdhimaha leh ayb yuu jeeda lakin ibrahimka waxa way sida raajixa waa ibraahim ibn mundir sheekh albukhaari xadiidka ayaa wuxuu inagu iman doonaa toddoba boqol iyo toddobaatan toddoba inagu iman doonaa marka wuxuu ohan jira bukhaari xadaثana ibraahim ibn mundir marka ibraahim uu sheekhiisa ah ila hadda sheekhiisu waa cabdiraxmaan ibn yunis dariiqa labaad ee xadiidku uu leeyahay ama sheekha labaad ayaa wuxuu ku fasira almaraaxil yushabihuunaha bihiyaab almukhaطaطa ayib xadaثna muسى بن ismاعيل التبوذكي قال xadaثna abu cawان وضاح قال xadaثna cabdالملك بن cmayr taaبicin جليل can waraad katib الmغيرة mawlaahu qaala kataba mucaawiyaةu mucaawiya wuxuu u soo qoray ilى الmغيرaةa بن شhucبة saxaabigaa kale u soo diray fariin ah اktub ilaya iisoo qor iisoo teli maa samicta min rasuuli الlah rasuulka ilah wax ka maqashay rasuulka ilahi xadiistaad ka maqashay wax ka mida iisoo qor fakataba ilayh wuxuu qoro u diray ina nabiy allahi nabigi ilaahay mucaawiyow kaana wuxuu ha yaquumu kii yidhaahda fii duburi kulli salaa salaad kasta dabadeeda salaad kasta markuu nabigu ka baxo farad ah shanta salaadood markuu nabigu tukada uu ka baxo odhan jiray laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah laa ilaaha alla ma jiro ilaah ma jiro ila allah alla mooye yani wax ilaaha oo la caabudo ma jiro weeye yani xaqnimo lagu caabudo ama cibaada muuta ila allah ilaahyaal abaatiil ah oo dadka qaarkii ka dhigtan ilaahay caabudaan waa jira oo xaqiiqad waxaa loo yaqaana uluhiyo xaqiiq ahaan lama anfinayo inay wax adduunka ka jirto ayb laakiin waxa la anfin waa maxay waa uluhiye dhab ah oo xaqiiqa ah oo sharci ah ma jiran ayb laa shariika wadaaga ooma sugnaanin lahu lilah wax la wadaaga yani cibaadada maamulka tadbiirka khalqiga iijaadka yani jamiica in rabbi subxana watacala wuxuu muto dhanba mustaxaqaadkiisa cid laga waataay ma jiraan wey lahu rabbi waxaa u almulku mulkiga u walahu alxamdu ilahay wuxuu leeyahay mahad mila ku timaad wa calaa kulli shayin qadiir wax kastana asagaa awooda ilaahay mahad asagaa iskale boqortooye asagaa iskale wax kastana rabbi waa awoodaa allahuma allahu laa maanica wuxuu istaagi karaa lama arko lima acdayta waxaad bixiso waxa adugu aad ummadda siinaysa cid diidi karta lama arko wey walaa muctiya wax bixin karana ma jiraan limaa manacta waxaad diiddo waxaad maya tiraahdo anaa idhi wax ka dabadana lama arko walaa yanfacu waxu tari maayo daljaddi yani dalghina ninka hodanka u saaxiibkaa ninka maalqabeenkaa ninka yani min cadaabika wa ciqaabika aljaddu maalkis waxu tari maayo yani ninkii maalka lahaa iyo xoolaha badan lahaa xoolihiis maalinka qeexu tari maayaan wey ma aghnaa canii maaliya halaka canii sulطaaniya ma aghnaa canhu maaluhu wamaa kasab ayib waxaa weyaan maalku waa hadduu xumaado wey laakiin maalku haddii fi sabiili khayr waddooyinka fifiicnaa sida khayrka lagu bixiyey waa ku anfacayaa nicma almaalu saalix lirajuli saalix wey wa kataba ile wuxuu kale u qoray inahu rasuulku kaana wuxuu ahaa yanha ummadda kii ka reeba can qiila waxaa la yidhi wa qaala hebel wuxuu yidhi wa karat asuaal iyo wa karat asu'aal su-aasha fara badaneen macnaha lahayneen ku dhisnay xikmada iyo wa idaacat ilmaal maalkoo lagu ciyaaro la lumiyo la baatulo wa kaana wuxuuna nabigu yanha ummadda kii ka reeba can cuquuqi lummahaad hooyooyinka in lagu caasiyo hooyooyinka waalidka in lagu caasiyo wa wa'di ilbanaad gabdhaha in la nooluu joogo iyagoo nool la xabaalo waa caaday jaahibu yaqaaneen qur-aankuna in baynu ka hadlay ayib wa mancin diiduu nabigu ummadda ka reebay iyo wahaatinken inaad waxaad ummadda u diiddo agga naafka soo socda war wa bixi maayo maya keen mayan hooda mari baahow bimacna waa maxay in mayan aw malayda wey waa weykna hadii la isticmaalo yani waa mushkilo wey ruux waa inuu leeyahay wax bixin ayib wawaadi albanaati gabdhahan noola joogaan nabigu waa ummadda waa ka reebay qur-aankuna waa ka hadlay in badan waa man candiido yani khayrka la maanaco wax bixinta la diido iyo wahaatimkan ayb waadihii somaliyed wa lagu xaman jiray in wax la siiya mooyeen ay waxma bixiyaan caamadu kulley saasuu ku xaman jira waadihi hore waxay dhi wadaad ba ceel ku dhacay waa ceel bu ku fakaday dheh yani marka la iscaayahay ceel bu ku dhacay markuu ceel ku dhacay baa ceel ku jarajarana ma lahayd god meel godan la fuulana ma lahayn waxaa gacan laga soo bixiyo war gacanta keen baa lagu qabtee gacanta walaabsi keenta wuxuu qaatay way yihahdeen in la xoolo keen markuu maalinna meesha ku jiro rafaaday yani wadaadaha sirtooda yaqaanay u yimi odad maxaa kula haydeen gacanta keen war inkaa qaban foo dhaha buur gacantooda war gacantooda le uu ku soo bolo soo qabsado oo lasoo bixiyey dhahe marka hawlo badan baa jira ruuxa muslimka waa inuu wax bixina leeyahay ayib waxna bixiya waxna qaata wey xadaثna aadam بن iyaas qala xadaثna ibn abi di'b mxamed بn cabdiرaحman ibn abi di'b can saciid ibn abi saciid almaqbari can abi hurayrata qaala qaala nabiy lan yunjiya nabigu wuxu sal slam lan yunjiya korin maayo badbaadin maayo axadan ruuxoo minku muslimiinta ka mid ah camalun camal badbaadin maayo camalkaada ah uu rabbi kuu naxariista mooyee meel la ku goyn maayo bimacnaa waa maxay haddii si fiican lagula xisaabtamo oo nicmooyinka rabbi subxaanahu wa tacaala uu kuu galay iyo acmaasha saalixada la timi laisbarbar dhigo camalkaadu waxba tari maayo ayb ishan maanta ohan bilis kaga haysa abu garaansa maadan marinin saliid maadan marinin hadday ka qalabto ka war fartan maanta la hadda iska istaagti miso laabi karti qac in la keliyo mooyee xaglaan iska laami cagtana iskaga socona dhammaanayna meela kala baxor ka dhammaatay ninkuu yaro un boqol kareed soo xidhana marinaya boqolkaa kareed dhammaan ayada dhammaan mayso xataa haddaad kabaa iska sirto calcaan ku socoto cagtaa dhammaan mayso aa adigaan camal janno ku tegin qaala wuxuuhi walaa ana anugu xataa janno ku tagmay camalkayga ilahay naxariistiisaan ku tagahaya ilaa an yatahammadanii allaahu rabbi inuu dhumbiyo mooyeene oo igu daboolo minhu xaggiisa biraxmatin naxariis biraxmatin naxariiso minhu xaggiisa ka ahaatay naxariis xagga rabbiga inuu ilahay igu daboolo igu daharo mooyeene camalkayga meel lagu tagi maayo ilaa yatahammadanii ilahay inuu igu daboolo mooyeene biraxmatin naxariiso minhu xaggiisa ka ahaatay idan waxaa weeye intaad tiradaan camal unbaa janno ku tegi yanana bixin wey dhexdhexaysta ilahna barya ayb camalku waa wasiilo waana sabab asbaabta ah kamida ah. laakiin sababkaa wuxuu u baahan yahay sabab kale ee uu kaalmayso naxariista rabbi subxana wa tacala culum waxay leeyihin xadiidkan waxaa weeye qabla nusuuli suurati alfatx intaan suuratu alfatx soo degin een laga hadlin muhaajiriin iyo ansaar waxay yihiin een la sheegin ahlu bacdi ridwan waxay yihiin ree xudaybiya waxay yihiin ree dowr waxay yihiin aan la sheegin oo qur-aanku uusan hawshaa faahfaahaynin ayuu nabiga xadiidku waa la culmaaday si kastaa noqoto waxaa weeye ruux kastoo muslima camalkiisuo basa janno ku geli maayo ee wuxuu u baahan yahay naxariis rabbi subxaana wa tacaala ayib hadday kale xisaabtaa kugu adkaanaysa haddaba fasadiduu sawaabaysta wey fasadiduu yani sidaa toosan ku dadaala sadiduu maxay toosiya camalkiinna waqaaribuu dhadhaweeya intaas yani dhaxda ku socda waqaaribuu dhadhaweeya ama dhexdhaxaysta ayib waqdu kallaha orinka khayraadka u kallaha waruuxu caraaboo galbiha khayraadku casarkii wixii lamida maqrabku caraaba wa shayunna ogaada shay oo minaduljafi guuraha ah habeen neefkiisa guuru u bahan yaha wey waada waxayan guuraha waxaa loo jeedaa qiyaamuleylkii baa loo jeedaa taxajudkii baa loo jeedaa salaadda fajar baa loo jeedaa ayib ruuxa reer miyiga ahaa ee lugaynaya aroortiibuu socon aroortiibuu kalihi markuu qoraxda iga kululaato baqanka la gaaro shan saac ama afar saac meelaad axaadiis ay kululaato buugyad hoosta ka gelhaya xooguu sababu wateedu karsanhaya ama shaabu bursanhaya ama xoogu cambuulo karsan kadib uu istoori hadduu nin ahowsalaay doorku u istaago u tukan hadduu yahay caamay faajirana isugu jiifo casarna qoraxda qabowdo dhaqaaq yani markay qoraxdu qabowdo markaasuu soconaya ilaa niska hore lugayn marka maqrabkii ilaa habeenkii niska hore iyo lugayn habeenkii yofuu culuska marka la gaaro uu fariisan uu seexan cudda habeen lagama hortagee asxaabu habeen lagama hortago waa la seexdaa yuu yar saacan marka la gaaro sagaal saac ama toban saac ama sideed saac iyo badh oo xidigu xagga u bataan oo cirkoodaas horarsago markaasuu dana dhaqaaqahaya reerku u socday asagoon ciddu dareere buu qabanhaya idan markaa dhaqankaasu nabig wuxuu u misaalay saxaabada misaal buu siiyey ayb markii sayid dadka socda xataa aysan uga hortegin xiliyaha culus oo kale ha hortegina wey yani saa kuwa daali maysaane <clears throat> wa shayna kaalmayso min adurjati buuraha ah saxaabay alqasta alqasta yacni ogaada weeye ilzamuu laazima alqasta dhadhaxaadka alqasta dhadhaxaadka tabluqu waad gaadhaysaan dantaad lahaydeen samad eegelaysaan wey dhacdhacdaysa ku wada intaad habeenna iswaasho dhariijiso nafta isfayirto naftu kaa baxdo hadhow ha dhicin wey aayar iska lug berimada inaa iskaga socda aye intaad farax ku dhaqaado inaad dibahab sooto ood ab kala qaado mugtoo laga fican yahay inayna culays ruucdaada ka daalina baa ka fican aye marka ruucyaha ku socda wey alqasta alqasta dhexdhexaysta o dhexaysta layidhi tablugu waad gaaraysaani ayb baabu rifqi dhamirinta baab yahay in la ayib ruuxa loo la dabacsanaado adaygiyo qallayska laska ilaaliyo xadaثna cabdالcaزيiز بن cabdالله dhowr kor bn sheekhaa soo maray qaala xadaثna ibrahim بn sacd الزهري ثiqة xaafid can shaab الزهري can curwaة بn زubayr can caaئiشhaةa زawج النabiyi nabi maxamed xaaskiisa qaala waxay tihi caaئiشha waa zawj الnabiy dakhala rahaطun koox baa soo gashay oo meel yahuudi yahuud ah yay u soo galeen alrahaط yani alqowm aw aljamaca aw الnafr aw الطaa'ifa calaa rasuul rasuulka ilahi bay usoo galeen faqaaluu waxayna yidhahdeen assaamu calaykum dhintoo baaba'a ah weye yani geeri dushiina ahaaday ibar baxa wey ayb firbeelo wey qaala caaisha waxay tihi fafahimtuhaa kelimadan fahmay caaisha waxay u qaadatay nabigu inuusan ereyga fahmin oo uu u qaatay assalaamu calaykum oo sax ah marka caaisha waxay tii laakiin anugu waan dareemay waan gartay inay laamki gooyeen iyo alifkiisiba gooyeen oo yidhaah dhexdana siinka laftirtaageen asaamu alaykum asaam huwa almowt faqultu waxaa dhi calaykum asaamu wallacna dushiinna geeriha ahaato eber noqda oo halayn iska hadhay iran beela dayib walacna lacadna lagu dhacdo naxariista rabbaa idinka fogeeye eber noqda jir furqaden baabiiye qaala caaisha waxay tihi faqada rasuullah rasuulka alle wuxuu ihi mahlan yaa caaisha caaishow sug baa la yidhi mahlan koro baa la yidhi sug tartiibta allaha ilaahay yuxibu wuxuu jecel yahay alrifqa dhimrinta dabacsanaanta nuglaashaha fi اlamri kulihi arrinta dhammaanteed wax kastoo qabanayso wixii qabow kugu deeqi waayo dha somalia koyl kuguma deeqo wixii qabow kugu deeqi waaye koyl kuguma deeqo marna waa jirtaa koylka loo baahan yahay marna waxay dhaheen qaylo waxay dhaheen xaaja dhaweysi ayib waxaa weeyaan xataa xaajada laftirkeedu dhimrinta laga tegi maayo <clears throat> wax kastood qabanaysa fi اlamri fi اdiin fi اdunya fi jamiic اlumuur waxaa weeyaan dhimrinta iyo deganaanshaha ha ka tegin faqultu ya rasul rasuulka ilahi waxaan ibay tihi awalam tasmac miyaadan maqlaynin maa qaaluu waxay kugu yidhahdeen qaala rasuul lah qad qultu waxaan aniguba idhi wacalaykum madhib bay leedahay wacalaykum tiyaxdee kaa marka caayishow ayib assalaamu calaykum bay nabi maxamed oo dhimay dhaheen anna waxaa idhi guudkaad sheegteen waa calaykum idinkuna dhintaade yakfi waanu kala jabsannay aaniyan wakaynu soo marray xadidka xadiid caayisha isagoo faahfaahsan oo ahaa anigu way habaarahayaan lagana aqbali maayo laakiin anugu haddaan habaar waa laga aqbali ila nabi maxamed waa la dulmiye isagoo madluum ayaguna dalamo wey ayib xadaanaa musadad marka waxaa la rabaa xataa yuhuudda nabiga habaartay wuxuu leeyay caaisha u dhiray tartiib ayib xadaanaa musadad ibn musarhad xadaanaa abu cawaana wadax ibn cabdillah alashbari can alacma sulaymaan can tamiim ibni salma asulami iqa can cabdiraxmaan ibn hilaal alcabsi waa iqa can jariir cabdlah albajali qaala qaala rasuul اlah rasuulka ilah wuxuu yidhi man yuxram ninka laga qadiyo alrifqa dhimrinta dabacsanaanta deganaanshaha ninka laga qadiyo yuxram alkhayr khayr baa laga qadiyey ama khayr waa ka qadaa ayib haddiiba rabbi subxaanahu wa uu kaa qadiyaba deganaanshihii iyo dhimrintii iyo dabacsanaantii ood wax qalafsanoo ka kan aa uuna abad oo hadiya koor wax kasta un dow isha fartaga geliyo idan khayr badan baad dhaafay marka waa lagaa carar yaahu makan wanaga leex ayib lafadaa lagaaga leex waligu ogaan <clears throat> xadaثna mxamed bn kaثيir الcabdi qal abarna شhucba bn الxajaaج can اأcmaش milahu yani mil xadيiث اأwl ayb abu cawaana can اأcmaش buu ahaa can tamiim xadiika wuxuu ku yimi dariiq kalo camaش baa xadiiskii warinaya marka abu cawaana la mutaabaciyo wey abu cawaana waxaa mutaabaciyo weeye ninka loo yaqaano shucba ayb xadaana cabdullahi bn muxamed abu bakr almusnadi abu ibn abi shayba qaala xadaana ibn cuyayna sufyaan ibn cuyayna noo warramay can camr ibn dinaar almaki can ibni abi mulayka cabdullaahi ibn cubaydillaah ibn abi mulayka can yacla bni mamlak calى wasni jacfar mamlak ayb ibn xibaan saqaadka ku sheega xabn xajar wuxuu leeyahy waa maqbul lakinahu qad tubic fi اlxadiiث can umi darda can abi darda can الnabi qaal man ucطiya ninka la siiyo xadahu nasiibkiisii min arifka oga nasiib ahaa ilaahay hadduu dhimrinta iyo deganaanshaha wax kaa siiyo faqad ucdiya waxaa la siiyey xadahu nasiibkiisi baa la siiyey iyo gabalkiisi min alkhayr khayr ba wax lagaa siiyey haddii deganaansho iyo dhimrin xogow lagaga cantoobiyo khayr badan baa lagu cantoobiye waman xurima ninka laga qafiyo xadahu dheeftiisi iyo nasiibkiisi min arisqi deganaanshaha iyo dhimbinta oo ka ahaa faqad xurima waxaa laga qadiyey xadahu min alkhayri dheeftiisa khayr u ku lahaa khayr waa laga qadiyo wey idan rifqigaa wey bucustu bilxaniifiya asamxa yani diin toosan oo haddana sahlan baa nabix lala soo diray adiga muslimka dhaqankaada waa inuu dhaqan sahlan ma idiin sheegaa ruuxka eh, ruuxa ahlijanna haa kullu hayinin layinin sahl ruuxa muslimka waa ninka soo degan dabacsan qabow fudud un jawig ahayn fududka agga caqliga kama hadlay idan waxaa weyaan idan cunfiga iyo qalafsanaanta iyo adayga iyo wax isku xambaarkan shareecadu waa ka digtay alu hayin hay midka u culus fii miisaan mumin ruuxa muminka miisaankiisa yowma alqiyaamati maalinka qiyaama xusn اkhulq wey dabecada wanaagsan dabeeco wanaagsan waxay culmadu ku ururiyeen afar shay haye binu haye ma hayso sharif haye maxaa tiri sharif geesinimo marxaba sheekh nuur asakhaa kow sakhaabo sheekh nuur sheegay adna shujaac haye asabr saddex haye maxaa tiri weji furaan bashaashat alwajh dalaaqat alwajh dulqaad sabrigaas buu gelhaya qayb ba idin hadhay kafu الnaasi can اladaa afartaa qodob wey lanno sakhaaga iyo shujaaca waa isgelhayaan ninka deefiga bakayl ma noqdo lama sheegin fi taariikh nin deeqsi oo fulay ah ninka hadduu deeqsi yahay fulay ma noqdo siisuba waa laga geeskaran karaa laakiin fulayha karoor ahoon safkada gelaynin nin geeska marnaba noqon maayo li'annuu shilinka in la bixiyo ayaa ka daran xabada in la rido waxa la og yahay wey shilinka inaad hortood bixiso saa darteed baa qur-aanku markuu ka hadlaya waxbixinta iyo jihaadka maalka la hormariya xoolihiina bixiyaa laga bilaabaa anfustaa la dambaysiiya ayb marka waxaa weeyaan taas waa in la ogaado ruuxu hadduu geesi yahay alla yahayna xaggana bakayl ma noqdo inta waa wax la yaqaanahu marka way isgalaan asakhaa iyo ashajaaca way isgalhayaan ayb haalibun baynu ka hadlayna kole si culmadu sheegeen mar baa laga yaba in wax isbedelaan waa macquul in isbedelaan ayb wa ina allaha ilaahi subxaanaه wa tacaala layubqidu wuu cadhooda waana necab yahay alfaaxisha ninka afka xun albadiya ee carabka dheer alfaaxish xumaanlowga xumafalaha ayib ninka xumuhun ka daba weliga rabbi waa nabi subxana wa tacaala haddana aan xishoonina afka dheer carabka dheer afnijaaska ayib xadaثana cabdالlahi bn cabdالwahaab alxajari abu moxamed albasri qaala xadaثna abubakr ibn naafic alcadaw ضaciif ninkan ضaciif wey lakinahu qad tubica fi اlxadiiث wasmuhu abubakr bukhaari ku yidhi magaciisu waa abubakr magac kale ha doolin yani xadaanii abubakr kunyada abubakra yaaba magac u ah wey ayib mawla zayd bn khaaab zayd bn khaaab buu mawla ahaa ninkaasa xoreeyey qaala wuxuu ihi sheekaas samictu waxaan maqlay muxamed ibn abubakr ibn cabr bn xaji saalixun iqa qaala waxay tihi camrata bint cabdiraxmaan camro waa gabadhii ardayda u ahayd caaisha taabiciya jaliila xaafida faqiiha qaalat caaishatu waxay tiri qaala nabi nabi xuu hi aqiilo u cafiya u dhaafa dawil hayaati akhyaarta casaraatihim dhacdhacooda loo dhaafa dadku waa laba qaybood mid waxaa lagu yaqaanaa dhaqan xumo iyo idabdaro iyo saqajaannima lagu yaqaanaa kaa markuu khaldamo burka lagu lafbixinaya horaanba dhaqankiisu xumaa wey laakiin nin lagu yaqaano deganaansho iyo akhyaarnima maalin wax iska noqday maalin buu khaldamay maalinka in burka la saara ma ah waa hebel iska daaye say kaa noqoto maanta niyosaga noqoto waa la sacfinaya laakiin ninkaas horaan baa banaanka yaallay asagoo kharinaaye ee wax isku dalo waayey haddii ceebta la asturma maxa loo astura asagaa marka hore kharinaaye laakiin ninka murwaadada saaxiibka ahaa akhyaarta ah ee sharafta lahaa ee maalin wax iska noqday illa waa bini aadame yaanbuun laga daba qaadayn makarfoon loo qaadan ara laga aado riwaaya e e e kala cadaynaysa waxaa weyaan ila alxuduud waxa loo cafinayo waa waxaan xad ahayn ruuxa khiyaarka hadduu xad galo oo zinaysto ay ku caddaato ama wax xado ay ku caddaato ama wax qatli ay ku caddaato xuduudda cafis ma laha ayb mar hadday xaakimadka soo gaadhay qaallada soo gaadhay sunnaata cafis ma laha ee waxaa weeyaan akhdaada iyo khaladaadka dadku ay galayaan way kala duwan yihin nin khaladka asiya dooradaasaba lagu yaqaanay waa baabkiisiba ninna waxaa weeye nin oday ah akhyaar oo garcasa oo la yaqaanu ahaa laakiin maalin buu baashayaan kor loogu dhisan weye ayib toosa loo dhigo arrimihiisa maxaa yeele bukhaari muxuu leeyahay iqaala muxuu keenay lianna aliqaalata wuxuu leeyahy bukhaari nooc min arifka wey ila baabka wuxuu soo geliyey baabu rifki buu soo geliyey baabu rifki buu soo geliyey aqiilu iqaalo waa maxay waa ruuxa oo la cafiyo khaladku waa galay la saamaxo ayb loo celiyo ayb oon khaladka lagu xisaabin dabeecad xumada waxaa kamid u leeyay ibn raxmatullah calayh walaalkaa waad isku dhacdeen ama waad ballanteen ballantiibu ka baxay ama wuu ku xumeeyey hadhow buu kuu yimid cudurdaar buu kuu sheegtay nin waxaasay qabsada cudurdaarkuu sheeganayo inuu been yahay og tahay ama khaldan yahay inaad tiraada beentaa hadday meeshaa tagnaa culey waa nasuuc dabci ka wey siu lkhuluq sayi lkhuluq baa tahay bu inaad ruuxa ku qabato tiraado nagadaa beentooda meesha shaha kacbe maha aad tiraado waxaa tahaydun sayi اlkhuluq ummadda in laga qabto ubaahan tahay ruuxa inuu khalad galay buu og yahay wuu ictiraafsan yahay cudurdaar buu soo qabi soo dhoobay ka aqbal munaafiqiin baa intay cudurdaar soo dhoobaan buu nabigu ka aqbali jiray markaasa ilahay ka jawaabi jira subxaana wa tacaala idan marka wuxuu leeyahay iskale hawsha ayada idan marka waxaa weyaan dadka in la dabagalo oo la qodqodo oo daba istaaga dana cabsi can ma ah ayib aqiilu cafiya buu ihi nabig sal slam dawi lhayaat yani dawi lmuru'a wsharaf qolyaha sharafta oo saaxiibka ah yani hay-adu waa waa anshax dad kale wey dadka usluubta iyo leh yani ha loo cafiyo cafaraatihim yani zallaatihim simbirraxadooda khaladkooda dhacdhacooda ha loo cafiyo haddaysan xad gelin dadku inay ku waa khalad sheekh inay wiilka qoroofka kaba cadka ah iyo ciyaal macno ma iyo nuunka weyna odayga ugaaska aad si ula dhaqanto waa khalad in xirowga yarkii ninka caalimka weyn kuu san waa khalad in waalidkaa yarka kuu san waa khalad yani dadku waa ina darajooyinku weyn sheklahana dadka sinin dadku ma sinno diin bayn ku sinnayn caqli bayn ku sinnayn tayadadna bayn ku sinnayn cidna ku xadgudbin laakiin nin kasta darajahiisii wey ayib xadgudkan lama ogolo bimacnaa ma aynaan lena qayl hala quursada ma ah ruux adoon quursanaynin soo ruux kale ma xurmayn kartid waa saas waa inaad qaybsani karto fadal xadaثna الhadaniي أحmed بn cubayd الlah صaduuq qaala xadaثna kaثيir ibn abi kaثيir wasmhu xabيib laa bأsa bih qaala xadaثna haabiت albunani can anas bni maliki can الnabiyi qaal laa yakun اlkhurq fii shayin ilaa shaanah waina allaha rafiiqun yuxib arifqa ayib laa yakuunu ma ahaado alkhurqu yani aljahl doqonnimadu ma ahaato weeye fii shayin ilaa shaana mar kastoo nacasnimo meel kaa gasho ama doqonnimo ku soo gasho waxay gasho way xumaysaa wey bimacnaa khurqigu waa did rifq khurqun waa maxay waa qallafsanaanta adayga kakanaanshaha marka ku dhegnimada hurlahaas wey aan ku salaysnayn aan diin ku salaysnayn ayb inaad ku adkaato gaalada waa shay ma'muur a sharcan yaa ayuha aladiina aamanuu qaatilu aladiina yaluunakum min alkufaar walyajiduu fiikum hilda xagga waxaa la yidhi hildanagahleen muxamadu rasuulu اllah wاladiina macah ashidaau cala alkufaar ruxamaau baynahum yani meelun waxamaa iyo rifqi baa laga rabaa meella waxaa laga rabaa shidda iyo khildaa laga rabaa xataa kufaarta laftarkeedii baa mararba waxaa loo baahanayaa rifqiga loo baahanaya siduu hadda nabig yuhuudigii caaye ama habaar nabigu u ayib iyagoon u kala qaadayna muxaaribiin iyo aan u kala qaadayna qolyaha muxaaribiin muxayidiin ah, loo kala qaadaya laa yakuunu alkhurqu jahligu ma galo ama doqonnimadu ma gasho ama nacasnimadu iyo dambanaanshuhu fii shayin shay ilaa shaanahu waa ceebeeya shaanahu wuu ceebayaa wey ayib wa ina allaha rabbi subxaanahu wa tacaala rafiiqun dhimriyo wey yuxibu wuxuu jecel yahay alrifqa dhimrinta naxariista ayuu jecel yahay idan rafiiq waa ism asma ilah subxana wa tacala xadaثna cmr bn marzuq alغazاء alxaafiظ اlimam almujaahid qaala akhbarna shucb bn xajaaj can qataada ibn dacamaة الsadusi samictu cabdالlah ibn abi cutbata ثiqة mashhuur xaafiظ yuxadiث asoo ka waran can abi saciid alkhudri qaala kana rasuul الlah rasuulka ilahi wuxuu ahaa ashadda mid ka daran xayaa'an xagga xishoodka min alcadiraa'i gabadha yar oo fii khidrihaa maqabiada ku jirta ama ku jirta boolkeeda ama dangaleeda ku jirta ama ku jirta khidrigeeda khidrigu waa dahaar yar guri waaweynay gabadhu degan tahay ba waxaa laga sii samaynayaa qol yar oo gooni u xiran markaas weliba lagu xidhahayaa dahra lagu xidho gooni ah halkaasay gelaysaa waxay sarkaayeen lama arko gabdhaha marka noocaasan weligoodba aan mucaasharaynin ama dadkaan dhex gelin een ragga aqoonin waa khalqiga dadka u xusad badan wey haweenka guryahooda jooga aan weli suuqa u dhixin iyo kuwan suuqa ka shaqaysa isku xusood ma aha waa gacmaka loo soo dego ayib gabadhu intaysan ragga dhex gelin ee suuqa aysan tegin way xushoon waysan riigan hadday laakiin bila i maalmo ku daahda meelaha ayagaa sooma shafarka uga qaadi wadana oga leexatama kaaga leexan mayso kaaga istaagin malagaabaa gal idan marka gabadh bikaara ah oo qolkaa ku jirta nabigu waa ka xishood badnaa salwatullah slam alayh kaana ashadda xayaa'an min alcadraa gabadha bikaarada ah oo fii khidrihaa buulkeeda ku jirta ama maqabiyadeeda ku jirta wa kaana nabigu wuxu sal slam idaa kariha shayan nabigu shay hadduu kuufsado dhibsado carafnaahu waanu ka garan jiray fii wejhi wejigiisa somaali waxay tiri wejiga waxaa lagu timaha looga qaado oo loo fayday bay dheheen in lagu xishoodo wejiga waxaa timaha lagu xayuuriyey dheheen oo sida qadiadka aan timo loo saarin in lagu xishoodo leanno qadiadka hataa lagu duwa qadiadka xishood ma yaqaan qadaadku hadduu ruux qaawan iyo ruux sida halkaa dambu hawlu maaha manaxdaa la yidhaha inta dambe manaxdaa la dhahaa idan ruuxu nabi sal l slam hadduu wax ka dhibsado waxay dhaheen saxaabada wejigiisan ka dareemi jir yani inuu hawshaa dhibsanayo ayib xadaana axmed ibnu yunis axmed ibn cabdillahi ibn yunis awgii baa loo tiriya axmed ibn cabdillahi ibn yunis alyarbuuci alkufi iqa xadaana zuhayr ibn mucaawiya ibn xudayj abu khaydamat aljucfi iqa can qaabuus ibn abi dabyaan ana abaahu aabihi oo abu dabyaanoo ninka loo yaqaano xusayn ibnu jundub ah xadaahu yaa u sheegay أشهري منك أبو ظبيان ومختلف فيه إلا أن الراجح فيه أنه حسن الحديث أن أباه حدثه أن عباس أبينا وننتقى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الهدي الصالح الهدي الصالح dhaqanka wanaagsani iyo wsamt الصaalix iyo anshaxa wanaagsan iyo wاliqtisaad dhexaysigu juzءun gabal weeyo min sabciina juz'an toddobaatan qaybood ka mid ah oo min nogo nabinimada ah yani alhadi saalix hadigu waa siirada dhaqanka wanaagsan taarikh nololeedka wanaagsaneed leedahay dariiqada wanaagsan hebel soo maaha hal qaab baan ku naqaanaa wey taarikh wanaagsan baa lagu yaqaanaa wuxuu leeyahay khalfiyaad la yaqaan hal jid buu hayaa rufta qinka ku socda aaniyan haddana wuxuu ku darsaday haybad kale samtigu waa anshax ruuxa ka muuqanaya haniga ka muuqanaya hebel maanta hani baa kaa ku leeyihi yani sharabta iyo quruxda iyo bilicda diinta ku dheehan wey ayb ee gudaafadda waxaa lahayd idan dhaqan wanaagsan iyo madharkaadidaasna wanaagsan intaas iyo wax kastood qabanayso dhexdhexaad ah iqtisaad waa inaad dhadhaxaysato wax kasta xadgudubna malihid gaabinna malihid mana gaabinayso ma gaafiraysid xaggana ma tihi nin xad dheeraynaya dhexdhexaad baa ku socota alhadyu saalix siirada wanaagsan ama dhaqanka wanaagsani iyo wasamt asnaa asaalix bay rawad kal raacinayan kulligood ba raacinaya bukhaarin baa gooyaan filaya ayib idan asamtu saalix waa maxay isaguna waa alhay alxasana anshaxa ama shaniga muuqaalka wey dhaqanka wanaagsan iyo muuqaalka wanaagsani iyo waliqtisaad dhexdhexaysiga umuurta la dhexdhexaystaay juzun qayb bay ka tahay waa qayb oo min sabciina juzan toddobaatan qaybood ka mid ah min nubuwata nabinimada ambi lagu yaqaana dhaqan wanaagsan maxaa lagu yaqaana usluub iyo anshax wanaagsan maxaa lagu yaqaana dhexdhexaad iyo wanaag idan khisaashii iyo akhlaaqdii ambiyadu lahaayeen ama lagu yaqaanay qayb ka mida ah kaa muuqato wey ee ma aha nabi tahay sidaa nabi ku noqon mayso lannu nabinimadu waxaa weeye wuxuu rabbi bixi subxana wa tacala wax la shaqaysan kara ma ah yani waa raxma wama arsalnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin raxmadu waxaa weye waa wuxuu rabbi bixiye annubwa laysat muktasaba wa hiya hibat min allah subxana wa tacala ayib <clears throat> sheekh wuxuu ihi waa daciif sida raajix lakin xadiidku waa xasan wey xadiiku waa xasan waxaana saxiix yeelay saxaabi axmed shaakir fii taxqiiq musnad laba kun lix boqol sagaashan iyo sideed raqamka ah ayib cillada xadiidku sheekhu uu ku daciifinayo waa abu qaabuus ninka loo yaqaano wey qaabuus baan rabaa qaabuus abu dhabyaan ibna abi dhabyan ninka lalaawo ninkaana ragna waa daciifiyeen yaxya maciin waa tawfiiqiyey fasawi asna waa tawfiiqiyey cijli ibnu cadiy iyo keyrkoodba laakiin shaahidna waa leey min xadiisi zayd cabdillahi bni sarjis baan rabaa iyo shaahid min xadiisi anas ah si kastaba noqotay xadiidku bishawaahidihi iyo marka loo koorgoa ninka qaabuusoo xasan xadiid ah marka lasku xadidku xasan bu noqonay laakiin lafdigan xadiidku maxfuudku ma ah lafdigan hadda inoo qoran maxfuudku ma ah xadiidku wuxuu maxfuud ku yahay alhadyu الصaalix wالsamt الصaalix wاliqtisaad juزء min arbacaةi وacishriina juزءan ama juزء min hamسaةi وacishriina juزءan yani lafdiga toddobaatanka ah maxfuud ma daciif wey waxaa sugan labaatan iyo afar ama labaatan iyo shan waana sida tirmidi iyo abu daawuud iyo axmedba ay wariyeen wey almin xadid wuxuu xasankuya ku sugan yahay dhaqanka wanaagsan iyo muuqaalka wanaagsan iyo dhexdhexaysugu waa labaatan iyo shan qayboodoo nabadnimoa qayb ka mida ama labaatan iyo afar qayb ka mida wey tirmidi xadidka waa taxsiiniyaa xadidka cabdillahi bn sarjas xadaana xabs ibni cumar xafs ibn cumar ibn اxaariث abu camr alxawdi iqaة xaafid qaala xadaثana shucba qaala cafwan can اlmiqdaam ibn shurayx waa nin iqa asagu can abihi oo shurayx ibn hani ah can caaishaةa radi allahu tacala canha qaalat kuntu calىa baciirin riti baan saaraa fiihi ay ku sugan tahay sucuubatun adayg riti xoguu bayr qaba oo yar qallabsan oon gaadidnimada ku fiicnayn oo marna yar ordaya marna jabuub ah sucuuba yani adagoo yar qallabsan oo yar dhib badan markaas caaisha garaacday habaartay tegi nabigu la socday ushay ku boobtay kaasay ku qaylin ayib nabigaa ruga caaisha waxba rtiga wareerin ha garaacin tartiib faqaala nabi calayki birifqi caaisha waxaad ogaataa deganaanshaha dhimrinta naxariis baa ka tegin faina waray shani laa yakuunu ma ahaado rifqigu iyo dhimrintu fii shayin shay ma gasho ilaa zanaan way qurxisaa istiga aayar iska riixo tartiib wabaa garaacan badan dhawaaqan habark waba tari maayo ad int habaark ku halkaa fadhiisto oo u yeera maxaad qaban ayib ilaa zaanahu wuu qurxiyaa waa wanaajiyaa walaa yunzacu lagama siibo dhimirinta iyo naxariista lagama siibo min shayin shay ilaa haddii laga siibana shaanahu waa fool xumeeya oo waa bi'iyaa wey yani rifqu waxbuu wanaajiyaa yani cunfiga iyo adayg iyo qalabsanaasun waxbuu bi'iyaa wey xadaثana cabdاlcaزiiz ibn cabdالlah qaala xadaثana اlwaliid ibn muslim waa nin iqa ah ila anahu mudlis can abi raafic abi raafic ismaaciil ibn raafic baa loo yaqaana alqaas nin waacida ayuu ahaa laakiin daciif alxifdi wey can saciid ibn abi saciid almaqbari can abihi oo abi saciid ibn kaysaan ah can abi hurayrata qaala qaala rasuul اllah iyaakum war iska jira war iska ilaaliya iyo washuxa bakaylnimada war gacna adayga bakaylnimada iska ilaaliya fainahu weliga shaniye ama fainahu shuxigi ahlaka wuxuu halaago baabi'iyey man kaana qablakum dadka idinka horreeyey yani inaad wax isla jeclaysat wax kasta adiga uun yani waxna aadan bixinin dadka horaa ku halaagsamay safaku waxay daadiyeen dimaa'ahum dhiiggoodii somalia wa isku intaan maa shuxu weeye inta anagaa degayna ree hebel ay degi maysaan wey kursiga anaa ku fadhiisanay ku fadhiisan waa bakaylnimo deeqsinimo hadday jirto war wada daqdaa wey ayib xamar waa idan wada daqdaa wey kismaan waa idan wada daqdaa wey somalilan waa idan daqdaa puntland koonfurland banaadirland waxo dhan waa idan daqdaa wey soomaali oo dhan ba hal magaalaa daqda laiskugu geey ballankii hadii loo dhiso hal magaalaa daqda kulligood inta kale dhul beereed la dhigi lahaba inta kale dhul beereed iyo daaraa laga dhisi lahaa idan waxa laisku hay waa maxay ri meha doontii baa ku yaraatay doontii baa ku yaratay marka uu leey qoyskaygun baa soo fur inta kale waa ka daataan o ka dhacaan ree bala laga reebo waa shuux bakaylnimo wey bukhligu marka meelo badan bu gadaa bukhli siyaasiyaa jira mid xooreed baa jira mid dadnimaa jira marka waa ciriiri nagu jira wey ninka somaaliga meel budegi idan in loo soo dhawaado ma rabo wuxuu raa meel ku qayliyo meel caruurta ku tuuro wuu doonhayaa aag dhan buu iska xiran in lasweheshiisu dhawaado dhaqan booma iska guuri keligiiba ma cidla dhegaya jees buu noqon keligii asagii gabdhihiisi iyo wiilashiisa wada dhegi arigiisa iyo geeliisa maalin haddii geel kale kor yimaado wu xanaaqaya dagaal baa ka dhic ceelka laguma iman karo yacni fikraddii iyo mabdii iyo dhaqankii miyi aynu ku haynayba magaalo nimid kadib waa la saabeeyey idan marka wax quurla'aantu iyo bakaylnimadu dhiigga in la keentaa wey wa qatacuu waxayna gooyeen arxaamum rixinkoodii qaraabadii iyo nasalkii bay gooyeen wa ulmu gardaraduna dulumaatun mugdiyaalo wey mugdi bay noqon marka laydh iyo if loo baahan yahay bay mugdi kugu noqon maalinka qiyaame maxsharka marka laga tago yowma alqiyaama marka dulmigaa la iska ilaaliyo wey baabu rifqi fi lmaciisha xataa nolosha in la dhimristo oo la fududeeyo nolol fudud fakfak iyo naftiqaad lama baana wey xadaثna xaramiy bn xafs ibn cumar acataki ثiqة xaafid min shuyuخ الbخarي الkibaar qala xadaثna cabdالواxid بn زiyaad qala xadaثna سacيid بn kaثيir بn cubayd almulaa'i abulcambas ثiq qaala xadaanii abi oo ah kaiir bn ubayd aabihii waa kaiir bn cubayd mog asidiiq ibn xibbaan iqaadka ku sheega xaafid xajar wuxuu taqriibka waa maqbuul qaala wuxuu yidhi wadaadka dakaltu calaa caaisha hooyadan caaishan u galay buuri ummi اlmuminiin muminiinta hooyadu ahayd radialahu tacala canha faqaala waxay tihi amsik ii qabo xataa ukhiia waxaa la sheegaa ninkan ahaa kaiir ibn cubayd inuu ahaa radiicu caaisha caasha la noogay naas faqaala lacaya waxay tidhi amsig ii qabo xataa ukhayita ilaa aan ka toobo ama akhiita aan ka tolo naqabatii ama naqbatii naqbad waxaa weeye sarwaalka hoose dumarka hosta ku qaataan ee dulcaleh kan dulcala la ayib barna waxay dhaheen naqbad waxaa weeye sarwaal aan lagu hoose lahayn oo holf awlowyaha meelaha ku eg ayib lakin sida raajix waa sarwaal dheer oo dumarku qaataan oo xijaabka ka hoos gashadaan ayb saan lagu horiy loo arag markay tallaabsanayaan markay meel fuulayaan iyo wixii la mid ayb amsigii qaba xataa akhiita ilaa aan tolo ama aan tolo naqbatii ama naqabatii sarwaalkay fa amsathu anu qabtay naqbadan waxaa weeye meesha dulucuu gelay ba loo jeedaa asal naqbad waxaa weeye meesha duleesha ee dulaca la geliyo yani laastigku u galo ama laastig ama dulac waxaad hahdaanba ayb haddii uu gelus leeyahay geluskuna meel abto leeyahy sa u qabsado ama la gelaya tikaa lootaa la yhahda ayib almuhim waxa wey waa sarwaal dulc leh baa meel ka dilaacay bay tolinaysa ama dulci gashanaysa ii qabay tiri marka aan faqultu waxaa dhi yaa uma almuminiin muminiinta hooyadooday low kharajtu haddaan bixi lahaa oo fa aan u sheega muslimiintii dadka bannaanka jooga inaad maanta sarwaal dilaacay aad tolanayso dulcna aad gashanayso aan u sheego lacaduhu waxay ku tirin lahaayeen minka eh, aggaada arrinta iyada ah buklan bakhaylnimo dhuqurjaa inaad tahay aan shilinba ka dhicin dhicinbay maxay ammankan ka tuli dudamidcusku soo gadato ma ku laafsiig la soo gadato maxaa all u kharibay bismi illaahi araxmaan raim ba odhan lahayn taabicigu qaala waxay tihi marka eh, absir shanaka war u fiirso absir shanaka war iska eg ba maay n war fiican ma sheegayside nin waalan baa tahay dhegeysa ti waxaan kuu sheegaya absir shanaka arintaad u fiirsan dhugo xaaladda dhugo cinda musacad dacanka baa ku qoran ina wayaysana laa jadiida wax cusub ma jiro iyo mara cusub iyo sarwaal cusub liman ruuxii laa yalbas aan xidhanaynin alkhalaqa hunka hunka ama dharka duugoobay hun baa layhadaa ama waxaa layhadaa ayb idan waxay tihi ninku hadduu hadii kordo wax cusub inuu xidhuba ninka waa fataal wey waa mubadr limaalihi kii xogow dabcaw inaad toroto haajisato mid cusub iyo mid duuga kii dugow xoor in yar dabcaw mid cusub weligaaba wax cusub weligaa gasho ninka asagaa dib dambe wax cusub xidhan doona wey laanna xooli baa dhammaan hadhowna wax cusub heli maysa wey laa jadiida wax cusub u jiri maayo mana sii soconayso wey liman ruux laa yalbasu aan xidhinayna alkhalaqa dharka duugka ah dhankan dharka duuggaa ah ee baaliyoobay iyo midka cusub aan isku dhexwadin ee hadiyo koranuu shaar cusub qamiis cusub cumaamad cusub baan ku taagnaa weligiiba aakhir xuliisu ka dhex bixi kadib wuxuu noqonaya faqiir mubadir ah oo rabaasamo dhanba tuugsanhaya ayib marka nolosha iska fiiri bay tiri bakayl bakayl garmayo mubadir baa noqon doona marka dambe ah. maada cusmaa bixisi marka abunkii xun kuba sii bixinayso maad ka fiican bixisid anfiquu min طayibaati ma kasabtum wmima akhrajna lakum walaa tayamamu اlkhabiiثa minhu tunfiquun walastum biaakhirihi ila an tuغmiduu fiih yani khaladkaas imaamku ma jabno imaamku rag baa soo kharibaan malinaya baabu maa yucطى اlcabdu addoonka waxa lagu siiyo cala rifqi deganaanshaha maa yucطى alcabdu addoonka wax rabbi ku siiyo cala rifqi deganaanshaha ilahay waxbuu deganaansha kugu siinaya xadaثna muسى بن ismاعيل تbudki qال xadaثna xmاad بن سلمة يعني موسى بن إسماعيل إذا قال xadaثna فهو xmاad فهو iبن سلمة غاaلبا رواية موسى بن isماعيل تbudki عن xmاad هو iبن سلمة saas raaجxa in badan waynu soo mar عن حmayd بن أبي حmayd الطويل عن الحسن بن أبي الحسن البصري أبو can cabdilaahi bni mukafal can inabiyi qaala ina allaha ilaahay rafiiqun dhimriyo wey waxaanu khalqigu wada socda mid faajira mid khaa'ina mid muslixa mid daacada mid dahiruwa mid hania waxaaso dhanba rabbi isku subxana wa tacala rafiiq ah ayib wayucdi rabbi yuxibu wuxuu jecel yahay alrifqa deganaanshaha dhimrinta fududaynta wax la fududeeye wayucطi wuxuu ku siiyaa rabbi ku bixiyaa calayhi cala arifqi deganaanshaha iyo dhimrinta maa laa yucdu wuxuu rabbi kugu siinin cala adayga iyo alafsanaanta ayb adaygii alafsanaanta wuu rabbi kugu siinin buu kugu siinaya dhimranta ayb an yunis yani ibni cubayd buu jeedaa yunis ibn cubayd wey yunis waxaa ka sugan can xumaydin milah yani yunis ibn cubayd ba wuxuu mutaabacaynaya weeye xamaad xamaad ibnu salama milah yani wuxuu jeeda ana yunis ibn cubayd taabaca xamaadan fii xumayd baabu taskiin wuxuu baab yahay in wax la dejiyo taskiin qaboojin dejin ayb markii dhib kaco ama xasarad kacdo ama xoogow shoobara uu kaco ama qallaasay dhacdo in wax la dejiyo oon la horgooyin xadaثana aadam ibn iyaas qaala xadaثana shucba xadaثana can abi الtayaax bhada sanad nafsi waa fi saxi bukhari xadis ku yimid sanadka laftirkiisa can aadam can shucba can abi tayaax ataabici aljaliil qaala wuxuu hi taabicigaas samictu anas bni maalik baan maqlay oo qaala yidhi qaala الnabiyu rasuulka ilah wuxuu yidhi yasiruu hawsha fududeeya walaa tucasiru ha adkaynina wixii ha soo xirxidhin waxaa ma jiro oo maa dhici karta kan lama wixii oo dhan ha soo xidhin albaabada ha soo xidhin hawsha fududee ruuxii danta ha ka nixinin khayr buu noqon iska dheh waanu dadaalaynaa ayib halkaa kala fiicane ma ogta markaad dan leedao ruuxu dabto ruuxu inuu ka horkeeno negative iyo maya aad baad u dhibsan khayr buu noqo abshar insha allahu tacala bareelan siin maro la yaro soco xogow waxba u taraysa ruux marka baashanka kanad madax kaga dhufanayso waa dhaawac wey dhaawac culus weeye waa nabar walaa tucasiru hawsha ha adkayninaaday wasakiru dejiya wixii dhib ay jira hala dejiyo hawsha walaa tunafiru ummadda ha fijinina yaan la caydhin ayib xadaana qutayba ibnu saciid ibnu raja albaqlani qaala ibnu طariif abu raja albaqlani qaala xadaثana jariir ibn cabdilxamiid ibn qurt can caطاء ibn saa'ib can abiihi asaa'ib ibn malik iqa abi waa iqa isaguna waa iqa lakinahu ikhtalata caطاء wjariir inama rawى can caطاء bacd الاkhtilaaط can cabdالlahi bni camr can cabdillahi bni camrin qaala nazla dayfun martibaa soo degtay nazla dayfun martibaa degtay fii bani israa'iil martibaa u timid niman reer bani oo dadkii naga horreeyey wafidaari gurigaana waxaa joogay guriga ay martidu soo degtay ee soo martida waxaa joogay kalbatun ey oo lahum libani israa'iil ey baa ku noolaa ey dhadig baa joogay <clears throat> faqaaluu waxay ku dhaheen qolihii lahaa eyga lahaa yaa kalba eyow laa tanbaxii ha ku qaylin ha ku dhawaaqi wahwa ha ku dhimay nabaax waxaa weeye waa codka eyga wey dhawaqa wahwahadi w lamida wey haku dhawaaqin laa tanbaxi ha ku dhawaaqin calىa dayfin waa lala hadlaya eyga mogta garanaya afku garanaya ayib waa lala hadlaya shaygii lagu celcinayo wuu faranay marka la canaananayo marka wax la siinayo wuu garanaya carabtu waxay tiraa atakraar bay dhaheen yucallim alximaar wax celcelintu wax lagu celceliyo xataa dameerka wax bartaa dameerka si loo wadaa shut looga hayo shutu barana istaag inay tago magda la qabsanaya dameer baa dadka xayawanka ugu doqonsan ba la yihahda wamaca dalika isagoo beriid oo daniin ah haddana shugti badnayd iyo iyo hooday marka loo yeerhayo waxaas uu garanaya idan ku celcelintu waxaa lagu gartaa ayib markuu meelaha ka dhacay dhugaal dhinkaasu garano tartiib buu soconaya idan cidan wax garan kara ma jiraan wey idan eygi waxaa leeyaha ku dhawaaqin baa la martida ila eygu moogta markuu soo galo cid arki jirin uu ku dhawaaqayo uu caydsanaya marka waa lagala hadlay <clears throat> calaa dayfina martidanada fasaxna waxaa dhawaaqay aljaraau caruurtii baa oo fii badniha ku jiray eydu marka ii xaamilay ahaydoo ilmo ka buuxaan xaamilay sidkeedu dhammaaday eygii yaraa ee ku jiray caloosheeda ka buuxay toddoba iyo sideed iyo lix iyo shan iyo afar iyo toban bay dhaliy baash caadi mehe baaba dhawaaq afka furtay caloosheeda ka dhawaaqeen ayadoo way aamustay shabbay tiri markii la hadlin ku yareeya aamusiyahadi ayib fii badniha calooha jaraagu waa jamcu jarwin jarwiguna waa eyga yarka ah dhasha eyga wey fii baniha fadakaruu nabiya yani reer bani israil nabigii markaa la joogay waxay dhhen nabiga waxaan la yaabnay eygii weynaa baanu aaminsiinay kuwii uurka lagu siday ee adhaxda lagu waday baa dhawaa afka furtay balse dheh kuwa banaan jooga kuwa banaan jooga maaha waadana waay le fii badniha waxaa loo jeedaa beerka ku haysatay kuwa yaryaraaya markaa nuuga hayey ayada nuughayalkan ka nuugaa badan bay leedahay kuwa afka furtay taasana macquul ah lannu ey gudaha ka dhawaaqay dhawqiisga loo maqla waad adagta inay mucjistaan waa laga yaaba <clears throat> aduu eygi yarar kaaba dhawaaqay tii weynna waa aamustay fadakaruu linabiyin lahum nabi ay lahaayeen bay u sheegeen arrinta ayada wax la yaabay baa dhacay bay dheheen faqaala wuxuu i nabigaas riwaaya kale cadaynayso ilahay wuxuu u waxyooday nabigii asaga ahaa ina mila haada tanoo kale waxaa wey yani eygu weynaa inuu aamuso oo kuwii yararkaa la aaminsiin waayo waxaa mahmaha oo tusaale ah ka masali ummatin ummad misaalkeed wey takuunu ahaan doonta bacdakum gadaasheed reer bani israa'iilow ummadaha idinka dambe ummad ka midaha sidanoo kale yaa u miaala tana miaalku waa maxay yalibu sufahaauha culamaaaha yalibu waa adkaan doonaa sufahaauhaa wax makastadooda wax magaratadooda doqomadooda ayaa waxay ka adkaan ka cod culamaa'ahaa waxgaradkoodi akhyaartii baa laga tego mooryaantii iyo tuugtii iyo khaa'ibintii iyo nijaasadii baa la haya ayagaa uwaasiya ayagaa xildhibaanaa ayagaa kan ah kuwa kan waa wa la naga fadhiista oo hebel baa agga loo riixaya sida eygi weynaa ee akhyaarka marka la u aamusa kuwa yaro loo kari layahay kuwaasu baa adduunka qabsan doona aakhir culummadii iyo axlaamtii ragga caqli ahaana meel ba lagaga tegi doona idan miisaa soo socday eygan misaal u yahay wey dhacda iman doonta buu eygan hordhac u yahay wey kii weynaa lala hadlay balkan yarti dhawaa yahay ayib yaklib uu adkaan doono wa fii riwaaya yaqharu uu qasbi doono darqiyi doono sufaauhaa kuwada wax magaratada wax makasta maanka yar culamaaha daciifan mawquufan wa ruwiya marfuuca simaacu jariir baa horta cilo u ah jariir wuxuu ka maqlay can caطaa bacda اlikhtilaaf laakiin waxaa mutaabicay abu cawaana cinda axmed mujaladka labaad boqol iyo toddobaatan laakiin abu cawaana laftirkiisa can caطaa wuxuu ka maqlay bacda اlikhtilaaf wa qabla اlikhtilaaf ayib markuu howlaha isku yarduway axmed shaakir wuxuu le xadidku waa saxiix isagu taxqiiqan muslim saasuu leey waxaa macquula marka labada dariiqad laisku daro inuu afarku uu xasan yahay baa macquul ah baab alkhurqi wuxuu baab yahay doqonnimadii iyo qalabsanaantii malkaasaan joogaa adaa bilahi tawfiiq